bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna shaykhu صالح بn cbdالlah الcusaymiy غafar allah lah wlahm جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can cmr bni dinar can abi qabusa mawla cbdالlah bn cawm الcaas can cabdillahi bn cawm الcaasi radi allahu tacala canهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm alraaximuuna yarxamhm الرaxman irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bالmتacalimiina بإqrاءihim uصul الmتun khasة uصul xadiiث المصطفى wrasuل المجتبى slى اllah عlيه وعlى آlih وصxaabati أجمعin liyfuz bsacاadة الcجل والأjل fahada huwa الmجلس السابع cشhر min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi تdkiraة الsamiع والmتkلم lلإmam iبn jmاع عlيه رحمaة الlah fي leylaة الأxد الثامن min شhهri الخامس cam ألف وأربعمائة وثماني وثلاثين hجرة المصطفى slى اllah عليه وسلم nasal allaha caza wajala fiihi اlikhlaas waltowfiiq walqabuul inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan waa majliskii todoba-iyo tobanaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tadkirat saamic almutakalim waxaana filayaa insha allahu tacala darsiga u dambeeyey kii ka horrey inuu noqon doono insha allah baabkana taarikhdan cafwan waa taarikh sideed bishii shanaad amaba jumaad اluulaa kun afar boqol sideed iyo soddon hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam baabkana albaab alkhamis waa baabka shanaad fii aadaabi sukna almadaarisi lilmuntahi waاlطaalibi liannaha masaakinuhum fi اlghaalib fii aadaabi sukna almadaarisi madarsooyinka weliba la saaxdo oo meelaha jiifka lah oo boodhinka ah aadaabta degitaankeeda lilmuntahi qofka cilmiga meel fiican ka gaaray iyo waاaalibi ardayga ee ardayga ah muntahiga taqriiban qofka caalimka ahoo aqoonta lah amaba ardayga meesha sara gaaray laakiin muntahiga sida badan waxay u isticmaalaan qofka caalimka ayaa loo isticmaalaa fii aadaabi sukna almadaarisi madrasooyinka deegaanka la dego aadaabta looga baahan yahay ayuu u baab yahay lilmuntahi qofka cilmiga meel fiican ka gaaray iyo wa taalibi ardayga hadda waxbarashada ku jira liannahaa maxaa yeelay madaarista iyada ah masaakinuhum waa meelaha ay degaan dadka cilmiga dadka bara oo cilmiga meel fiican ka gaaray iyo ardaydaba filhaalibi sida badan wakhtiga imaamku u joogay caleyh raxmatullah ardayda iyo diinta barata waxay u banaan jireen meelaha iyaga weeyaan meelaha iyaga ay u bannaan jireen awqaaf ayaa jiri jirtay dadka dhaqaalaha ilahay usi subxaana wa tacaala waxay samaynayaan waqaf ayaa la dhisi masjid baa ku dhex yeela qeyb fasallo wax lagu bartaa ku yeela meelo la saaxdaa ku yeela waxaa ku yeela meel laga cunteeya wahaa kada meelo lagu ciyaaro ayaa ku yeela oo malaacib ah meel saas iskugu xiran ayuu qofka dhisayaa kadibna dhaqaalihii ay ku socon oo dhanna wuu u diyaarinaya awqaaf kale u dhisi ay ku socoto ama meesha ayada laftarkeeda ayuu awqaaf kale kaga dhisi u dhisi marka ariiqada ayada ariiqo caadi oo dadka tujaarta oo dhaqaalaha lah iyo dadka eh, boqorada ah iyo ragga madaxda ah dariiqo ay maraan oy ay ahaan jirtay marka madaarista iyaga ah iyo meelahaas koloojooyinka oo la saaxdo aadaabta looga baahan yahy maanta booskoodii waxaa galay iskuulaadkan caadiga ahoo la saxdo boardhinka iyo jaamacadaha eh, ayadna daakhiliga ahoo la saaxdo ayaa booskoodii galay weliba waxaa gooni ahaan uu imaam ka warrami doonaa caleyh raxmatullah meelaha waqfiga oon dhaqaalaha la iska qaadin arrinta iyada waxaa u badan jaamacada hadda caalam alislaami oo kale jaamacadda madiina aljamica alislami bilmadiina oo kale ardayga lacagaa la siiya lacag lagama qaado ashar oo kale waa sidaas dhaqaalo badan bayaan la siin lakin waxun baa la siiya laakiin ah, cunadii jiifkii iyo waxbarashadii waa bilaash wahaakada jaamacado badan oo noocaas ayaa jiraan sida mxuu ahaa jaamacadaha sacuudiga suudan iyadna waa lamid saas oo kale masar waa saas oo kale meelaha awqaafta ahoo muxuu aha qofka looga talagalay inuu cilmiga ka soo xambaaro dhaqaalana aan laga qaadaynin aadaabta iyada ah oo lagula dhaqmaa diin ahaan wixii bannaan wixii aanan bannaanin iyo aadaabta wanaagsan oo wacan sidii ay tahay imaam ka warrama caleyh raxmatullah waxaa dhici karta qofka inuu cilmi dalba uu meelaha iyaga aada ama xitaa hadda kenyadan aan joogin laftirkeeda jaamacadaha kami a dhaqaalalaan ayaa lagu dhigta ardayda in badan oo ka mid ah bixiyaan cunadii jiifkii waxbarashadii wixii oo dhan bilaash baa lagu siiyaa marka jaamacada iyaga ah, qofka dhaqaalaha lagu bixiyey oo nooca ah xaqa lagu leeyahay iyo xaq uu leeyahay diin ahaan oo hadduu xaqaas uu ka gudbana oo qof dambaabay oo diintiisii ay qalloocatay uu noqona inuu ilaaliyan looga baahan yahay ayuu imaamka halkan ka gelayaa aadaabta qaar waajib ha noqoto qaar wax wanaagsan ha noqoto muru'ada ku wanaagsan iyo aadaabta wahaakada saasuu kala saaraya weyaan marka markii aan ka hadlayna meelaha daakhiliga qofka qalbigiisa waa ina kusoo dhacda boodhinada qofka friigu wax ku barto xitaa day frii ahayn aadaabta qaarkeed waa loo baahan in la abaqo weyaan huwa isagana axada cashara nawcan waa toban nooc aadaabta looga baahan yahy madaaristaas iyo goobahaas gudaha oo la saaxda toban iyo nooc weyan aadaabta ayada ah alawal aadaabta edabka koobaad iyo aadaabta tan u horaysa an yantakhiba waa inuu doorta linafsihi naftiisa ardayga waa inu doorta min almadaarisi madarsooyinka iyo meelaha la saaxdo koloojooyinka ah iyo jaamacadaha biqadri اlimkaani inti suuragal ah maa uu doorto mid iyo muxuu ahaa nooc ka mida madaarista iyo jaamacadaha kaana uu ahaaday waaqifu qofku waqafka uula baxay aqraba mid u dhowaan badan ila alwarci xalaal maradnimo dadka awqaafta la baxa way badan yihiin laakiin tan aad wax ka baranayso ood meesha gelaysa ha noqoto qofka waqafkaad la baxay qof waraca iyo xalaalmarnimada ku badan inuu yahay ku dadaal oo taayada dooro weyaan taayada doora oo wa abcada ka fogaan badan can ilbidaci bidcooyinkana ka fogaan badan baxayu meel amaba goor yaqlibu uu muxuu haalib noqona ood ku badana calaa dannihi malahiisa ana almadrasata madrasada iyo meesha jaamacadda ah oo waqfahaa iyo waqafkeeda min jihatin jiha ayay ka timid xalaalin ee xalaal ah inta badan waxaa isleeda marka oo niyadaad ay ku xasilaysaa in waqafka isaga iyo hawshan iyo madarsadaba dhaqaalaha lagu dhisay oo lagu wada inuu meel xalaal ka yimid qalbigaada uu ku xasila ama aad iyo malahaada intiisa badan halkaas uu aadaa weeyaan o wa ana macluumaha dhaqaalaha lisku sii macluumka waxaa weyan mishaaraadka ardayda la siiyo jaamacadaha qaar ardayda waxay siiyaan waxay mukaafa'a u yaqaanaan ardayga saabuuntiisa wixiis ayaa la siini marka wa anna macluumaha waxyaabahan lisu magacaabay oo mishaaraadka amaba mukaafaada amaba abaalmarinta ardayda la siiyana in tanaawalahu qofka hadduu isaga qaato ee dad baa meesha dhigto oonan qaadanaynin hadduu qaato waa inay tahay min tiibi ilmaali maal wanaagsan lianna alxaajata baahida ila alixtiyaati in loo dadaalo oo muxuu ahay dadaal weyn loo muujiya fi lmaskani deegaanka la degaa kalxaajati muxuu ahay baahida loo qaba ayay la tahay ilayhi ixtiyaadka iyo dadaalka fi lmakli cunitaanka iyo walmalbasi xirashada wax la xirto iyo hayrihi imaamku marka wuxuu ley aleyh raxmat ullah madaaristaas iyada waa inay noqota wixii lagu dhisay wixii dhaqaalo laga qaato iyo waxyaabaha la midka ah oo meeshaas ka socda dhismo iyo waditaanba qofka waqafkaa la baxay in asalkiisa nin xalaal marad ah oo xalaal waxaan ku keenay inuu yahay inuu qofka u dadaalo weeyaan adiga marka xaqiiqa ma heli kartid qofka meeshuu wax ka keenay laakiin halabata dani ayaa lagu xukumaya aalib اdani sida malaha inteeda badan ninkan dhaqanka lagu yaqaana sida uu yahay ariiqadiisa inuu qof xalaal marad yahay ayuu u badan yahay laakiin nin xaaraan cuno ah waqaf uu taagay inaad mxuu ah, ama madrase ama jaamacad uu taagay inaad wax ku barata imaamkuu ka degaya caleyh raxmat ullahi lanna waxyaabihii aad baranaysa waxay noqonaysa waxad usii marta xaaraan ayib wamahmaa goor alla goortii amkana uu suuragala atanazuhu inuu iska ilaaliyo qofka camaa shay anshaahu ay dhiseen oy muxuu ahay e, bilaabeen almuluuku boqorada aladiina kuwaasoo lam yuclam aanan la ogeen xaaluhum xaaladooda fii binaa'iha dhismaheeda ee waqfihaa waqafkeeda fa huwa owlaa kaas ayaa wa amaa man calima culima qofka la ogaada xaaluhu xaaladiisa falinsaanu qofka calaa bayinatin caddaan ayuu ku sugan yahay oo min amrihi amarkiisa weeyaan waaba la ogsoon yahay maca annahu iyadoo lala qaba isaga qalla inuu yaraaday an yakhluwa inuu mxuu ahay ka bannaanaado ood khaali ka noqda jamiicu acawaanihim kuwa u kaalmay dhammaantood inuu mxuu ahay beri iyo bannaanmar ka noqda can dulmin dulmi iyo casfin iyo mxuu ahaa kuxadgudub tacasufka waxaa wey qofka inuu waxba uusan fiirsanino wax walba uu mxuu ahaa wixii gacantiisa ay soo gaartaba ay mxuu aha saas ugu dhaga weyaan tacasufka saa uu yidhahdo kan hala dilo kan hala deeyo kan hala xabiso kan hala isagoona u eegaynin wax mxuu iyo wax dembi iyo dembilaaan iyo xaq iyo xaqla-aan aan u eegeyn tacasufka noocaas qofka aan u aaba yeelin siduu raba iskaga dhaqdo ragga marka boqorada ah waxyaabaha ay dhisaan inta badan khaasatan boqorada dulmiga lagu yaqaano in laiska ilaaliyo awqaaftooda laakiin haddii boqorka lagu yaqaano khayr wanaag warku waaba cad yahay kaba soo qaad marka baytulmaal muslimiin ayuu boqorku waa daalim laakiin baytulmaalka ayuu xoolay ka bixi jeebkiisa maahan marka ayada waa baab kalata ayada ah soo ma gelayso saas weyan laakiin ixtiyaad waa hada xaaraam sheekh kama hadlaya laakiin wuxuu ka hadlaya qofka inuu warac iyo xalaalmarnimo ku dadaalo laakiin banaanan way u bannaanta aani tan oo looga baahan yahy markuu qofka jaamacadahaas iyo madaaristaas gudaha ah ee ka qaybgala oo gala arday ku noqona an yakuuna inuu ahaado almudarisu qofka wax dhiga oo qeybta ayada muxuu ahay mudariska ka ah bihaa madrasada ayada iyo qeybta daakhiliga daa ri'aasatin mid madaxnimo u oo xagga diinta madaxnimo fiican ka gaara weeyaan iyo fadlin fadli u iyo wa diyaanatin diinku dhaqan diyaanada ikhwati ilkiraam mas'alada diyaanada la yidhahda waa wadaad iyo waa sheekh iyo aqoon uu leeyahay iyo diyaanada waa kala duwan yihiin waa wadaadka tusaalahaan ninka haduu gar la baxa oo dhar eh, xiran yahay waa wadaad ayaa iska dhahaa beryahan dambe baa isku darsamay mogta kadalika qofka hadduu macluumaadkiisu ay fiican yihiinna waa sheekh baa la iska dhahaa sooma diyaanada waa shay kale diyaanada waxa wey qofka wuxuu u yaqaanay inuu qofku dhaqma uu yahay wa oo xuduudda sharciga u ilaalina wax alla wuxuu rabbi subxaana watacaala farayna uu ka fartoomi wuxuu ka reebana uu ka reebtoomi cilmigaas ilahay uusiiy subxana watacala oo isaga usan kasbanin ood rabbi ku shubayna xaqiisa uu gudana ood cilmigaas culayskiisa dareema diyaanada waa noocaas laakiin qofkii cilmigii eh, xambaarsan macluumaadkii oo macrifadii iyo aqoontii xambaarsan laakiin dhaqankeeda aan lahayn saaxiibu diyaano lama dhihi karo saaxiibu diyaano lama dhihi karo diyaanadaas ula jeeda weyaan nin diinti ku dhaqma iyo wacaqlin caqli ilan meesha markaad qofka dad hor jooga ood ummad kala maamula maskax fiican baa loo baahan iyo wamahaabatin qof haybadlah iyo wajalaalatin weynaan qofla iyo wanaamuusin khayr waditaan oo dadka khayr u horseeda hada anaamuus alladii anzala allahu calaa muusa waa ti uu jiray ninkii ahaa waraqa ibn nowfal uu jiray weyaan oo nabigu jiray alayhi salatu salaam nacam wanaamuusin khayrwado inuu yahay oo khayrka dadka horseeda iyo wacadaalatin cadaalad ilan dadka ardayda ah oo weliba meel boodhin ku xaraysan cadaalad bay u baahan yihin waa isku dhacayaan wax badan baa u udhexayn iyagoo maxabatin waxaa weyan jacayl u qaba fi lfudalaa'i kuwa fadliga lahoo ardayda iyo dadka meesha ku nool qiimaysan aad u jecel inuu yahay iyagoo u naxariisasha ala ducafaai kuwa tabarta daran u naxariis inuu yahay weyaan yuqaribu soo dhaweeyo ifadiisi tilmaamtiis ay tahay yuqarib mid soo dhaweeya almuxasiliina kuwa cilmiga meel fiican ka gaaray soo dhawaysta oo muxuu ahaa muciid waanoo iman doontaa insha allahu tacala kabiir iyo cashir ku-celin iyo waxyaabahaas iyo karaameyn iyo meelo dee qofki korbu ukaca cilmigiis korbuu aaday marka soo dhawaysana oo jeclaysana weyaan wa yuraqibu cilmiga almushtaqiliina kuwa cilmiga ku dadaalo oon meesha ayada muxasiliintaa sara gaarin waxaa weyaan ayagana cilmiga jeclaysiye weyaan wayubcidu fogeeya oo buriya oo ka buriya madrasadii iyo jaamacaddii allacaabiina kuwa ciyaarta badan weyaan ciyaarta u taagan maxaa yeele kuwa ciyaarta u taagan haddii meesha laga burinin kuwii kale aysan qaadsiinayaan waa buruur qurmoon wa caleyhi buruurihii kale ay hadlaynaysaa weyaan wa yunsifu waa inuu mxuu ah, u cadaalad sameeyo albaxaaiina kuwa masaaisha isla baxfiyo oo masalooyinka inta isu yimaada kadibna dood cilmiyeedyada sameeyo waa inuu cadaalad u sameeyo oo midka gafa u yidhahda waad gaftay maad haleelin adna waxaa weyaan waad haleeshay oodan qof gooni ahaan aad muxuu ahay ugu cadaalad xumo samaynin weyaan ayib xariisan mid ku dadaala waa inuu ahaado qofka isagao mudariska ah mucalimka ah cala nafci intifaac iyo nafci ummaddaas inuu anfaca ku dadaala muwaadiban ku dadaala cala alifaadati faa'iideyn ku dadaala waqad taqadama waxaa noo soo hormaray ama wuu noo soo hormaray saa'iru aadaabihi qofka caalimka ah aadaabta looga baahan yahay inteedii kale soo hartayna waa noo soo hormartay weyaan fain kaana lahaa marka intaas marka waa qofka meesha aad dooranaysa qof caalima oo diinta allana ku dhaqma akhlaaq badan wanaag badan naxariis badan cadaalad badan intaasoo sifaad laga helay waa inaad meeshii aad kala dordoorato oo meeshii aad wax ka dalbayso noocaas muxuu ahay nin ah uu muxuu ah gacanta ku haya ama uu wax ka dhiga weeyaan fain kaana lahaa fain lahaa madrasadii muciidun qof muciida muciid muxuu yahay waa qofka kabiirka ardaydii waxbay barteen kadibna arday ardayda ka mid ah ayaa waxaa weeyaan aqoon fiican yeeshay amaba qof aanan macalimnimada sare gaarin oo kaalmeyna mxuu ah, kaalmeeye ah ayaa meesha jooga muciidka hadda waxaa laga isticmaalaa jaamicadaha waa laga isticmaalaa markuu ardayga jaamacadda afarta sano dhammeeyo oo masta uu bilaabo oo kale ayaa waxaa la siiyaa xisooyinka qaar ayaa laga siiyaa jaamacaddii macallin weyn ayaa meesha jooga doctoor ah ama brofesor ah kadibna macalinka ayuu marka kaalmeey u yahay kaalmeey ayuu yahay maadooyinkii maadada uu qaadanaya haddii shan maade ay ahayd halkii halkii kitaaboo kale ama halkii maado kale afar jeer haddii isbuuc ay soo laabanaysay hal xaba ayuu asaga ku tijaabinaya hal xaba ayuu dhiibayaa saddexdii cashiroo kale asaa geli muciid ayaa la yihahda marka muciid ayaa haddaba loo isticmaalaa marka waa qofka musaacid almudaris macalinkii weyna meesha joogay ayuu caawiyo u yahay waa kabiirka arrinta aan dugsiyada la dhihi jira weeyaan fain kaana haddii uu sugnaaday laha madrasadii muciidun mid kaalmeeye ah falyakun ha ahaada min sulaxaa'i alfudalaa'i kuwa fadliga badan oo ardayda meesha fiican gaartay kuwooda ugu wanaaga badan ha ahaado wa fudalaa'i sulaxaa'i kuwa susuuban kuwooda usii fadliga badanna ha noqdo weeyaan sabuuran mid sabar badan calaa akhlaaqi alabati ardayda akhlaaqdooda iyo dhaqankooda muxuu ahaa ku sabar badan weeyaan xariisan ku dadaala calaa faa'idatin faa'iidadooda iyo waintifaacihim nafcigooda iyo wanaagooda bihi isago intifaci min ay ku intifaacan bihi isaga weeyaan qaa'iman u taagan biwadiifati ishqaalihim inuu ayaga mashquuliyo shaqadeed u taagan weeyaan ood cilmigii iyo hawlihii inay ka shaqeeyaan ee ku mashquuliyo nin taagan waa inuu noqdo weyaan hadda markii iskuul uu jira waxaa jira maamula ayaa jira kadibna waxaa jira maamul ku-xigeen waa maamul ku-xigeenbooskii oo kale weyaan inta badan madaarista marka la sameeyo hal sheekh ayaa loo dhiibi jiray halkaas sheekh ayaa markaa mudariska ah oo muxuuha isna biilkiisi wiiisa la siiyaa halkaasuu gudaha degaa ardaydu waa loo ururin kadibna halkaanina wuxuu noqonaya muciidkaas uu noqon jiray weyaan laakiin hadda jaamacaddiiba miiqaa macalimo joogto macalimiinta aad bay u badan yihiin ila waxaa tirobata xisooyinka la dhigaya iyo jadaawishan iyo nidaamkan cusub ayaa isbedelay marka wax badan baa isbedelay ayib wayanbaqii waxaa haboon lilmudarisi mudarisku waxa u haboon macalinka waxa u haboon asaakina degan bilmadrasati madrasada dhex degan ama jaamacadda dhex degan anlaa yuira inuusan badinin alburuuza inuu soo babaxa inuusan badinin oo inta badan baxiga iyo maktabada iyo iskaga jira gurigiisa iyo nacam iyo alkhuruuja bixitaan min hayri xaajatin danlaan hadduu muxaadaro u baxa hadduu salaad u baxa hadduu qof ardaydii qaar soo booqanaa hadduu baxi kala kontarola waa gooni shaqa hadduu soo baxa waa gooni amaba nasasho u soo baxa oo inaad muxuu ahaa soo socda iyo wix la waa gooni xaajada taasaa loola jeeda weyaan waymbaii waxaa haboon lmudarisi macalinku waxaa u haboon asaakina degan bilmadrasati madrasada allaa yugtir inuusan badin alburuuda soo bixitaanka iyo alkhuruuja bixitaan min hayri xaajatin dan la-aan fa ina karata dalika arrinkaas uu badiyo ood bannaanka soo socdo tusqitu waxay ridaysaa xurmatahu xurmadiisa iyo qiimihiisa min alcuyuuni ardayda indhahooda ay ka ridaysa hadduuba ardayda ardayda ka mid oo iska dhexun socdo uun maanta laba iyo tobanka noqdo oo la kaftamo oo kan la lagdamo oo kan la haakada xurmaddii iyo cilmigii in laga qaato ayaa hoos laga qaato ila qofkaad wax ka qaadani waa inaad kor u eegto qof macno lah oo isleedahay kawa diin buu leeyahay aqoon buu leeyahay waxbuu kugu dhaamaa akhlaaq buu leeyahay wamaa ilaa dalik lakiin markii aad dareento inuusan macno lahayn oo qofku iska noqdo qof aan aad u qiimaysnayn waad iskaga tegeysaa macno weyn uma arkays weyaan sidaa darteed imaamku wuxuu leeyahay sheekh ha noqdo nin ardayda ku dhex milan yuusan noqonin qof mid ka maqan yuusan noqonin dabcan waa inuu muxuu ahaa bayna dalik uu noqdo weyaan wayuwaadib wayuwaadib wuxuu ku dadaalayaa sheekhii iyo mucalimkii cala salaati salaada fi ljamacati jamacada fiiha madrasada gudaheed inuu ku tukada masjidka weyaan liyaqtadiya inuu ku dayda bihi isaga ahluha ahalka madrasada oo yatacawadu dalika arrinkaasga ay bartaan weyaan oy caado u noqoto ila adiga qudwa tahay qudwo ayuu qofka yahay weyaan waymbaii waxaa haboon an yajlisa inuu fadhiista kula yowmin maalin la arko waa inuu fadhiista fii watin waqti iyo zaman mucayanin ee carifan oo la yaqaano bacda alcasr bacda aduhr bacda almaqrib bacda alcishaa wamaa ilaa dalika waqti carifan waa inuu fariisto ood ardayd u fariista weyaan waymbaii waxaa haboon an yajlisa inuu fariisto ardayd u fariista kula yowmin maalin la arka fii waqtin goor iyo jeer mucayanin ee carifan liyuqaabila inuu mxuu ahay isbarbardhiga ay isbarbar dhigaan macahu isaga maciisa sheekha aljamaacatu kooxdii ardayd ahayd aladiina kuwaas yuaalicuuna raacdaan duruusahu duruustiisa min kutubihim kutubahooda oo yusaxixuunaha ay ka saxdaan weyaan wayadbituuna ay sugaan mushkilaha keeda mxu mushkilka oo mushkilada ay ku jirta oon aad loo fahmi karin oo qarsoon inay mxuu ahaay la hubsadaan oy la fiiriyaan xilli waa inuu sameeyo oo maalintii saacado ama nus saaca waa inuu u fariista ood arday walba wuxuu ku taagnaa sheekh meeshaan say ahayd kan meeshaan waa hakada marka waqti waa inuu siiya saasuu kala jeedaa imaamka caleyh raxmat ullah waxaa haboon an yajlisa inuu fariista cafwan waymbaii waxaa haboon an yajlisa inuu fadhiista kula yowmin maalin la arka fii waqtin waqti mucayanin ee mxuu aha carifan liyuqaabila inay mxuu ah isbarbar dhigaan macahu isaga maciisa aljamacatu kooxda alladiina kuwaas yuaalicuuna raacdaan duruusahu duruustiisa min kutubihim kutubahooda weyaan oo yusaxixuunaha ay saxdaan oo yadbituuna ay sugaan mushkilaha keeda mxu isdhexgala oo culus culus ama mushkilada ay ku suganta weyaan badan boo luqada oo mxuu ah laga yaabo qofki si kale u ahriyo ayaa laga yaaba wa calayhi arrintii ay sheekhii ay ka saxdaan ood mxuu ahay ku dul akhriyaan ka fahmaan oy weydiiyaan wamaa ilaa dalika iyo ikhtilaafu nusakhi nusqadaha kitaabka iskhilaafkiisa nusqadii aan xali haynay iyo tan hadda wada haysanno iskhilaafkeedaoo kale fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood wa wlaaha iyo uga haboon bisixati ansixitaanka iyo saxiixnimada weeyaan liyakuunuu inay ahaadaan fii muaalacatiha goorta ay raacanayaan calaa yaqiinin wax ay hubaan waa inay raacdaan oo falaa yudiicu uusan dayacmin fikruhum fikirkooda waa inuusan ku dayacmin iyo maskaxdooda iyo dadaalkooda iyo ay dayacmin oo yatcabu uusan rafaadin bishaki shaki uusan ka rafaadin fiiha muaalacadaas iyo raacashadaas siruhum sirtooda iyo qalbigooda uusan ku mashquulin weyaan maxaa yeele kitaabkii haddii aad shaki kaaga jira masana masaansa wahaakada lagu murma arrinta idhib ay u keeni lakiin ardayga markuu huba wuxuu akhrina ood xifdina ood ictiqaadina ood ku camal falaa inay sidii looga targala ay tahay oo sheekhii aad muxuu ahaa intaad la fiiriyey ay u ansaxday markaas wixii uu qabto isagoon shaki qabin oo huba ayuu muxuu cilmigaas qaadana weyaan wayanbaqii waxaa haboon lilmuciidi kabiirkii iyo muxuuaha macallinkii caawiyaha ahaa bilmadrasati madrasada muxuua caawiyaha ka ah waxaa u haboon inta badan isaga marka ardaydii ka warqabkoodii noloshoodii caafimaadkoodii koodii mxuuah edablaanta koodi edabta badan koodi cirka mxuuah kor aaday oo wax fiican gaari oo cilmiga meel fiican ka gaari oo in kor loo qaado u baahan kii hooseeya wamaa ilaa dalika howlahaas ayuu qabtaa hadda waad aragteen macalimiinta ama heertijaga ku-xiga oo mxuu ahaa eh, dibitiga oo ku-xiga eh, macalimiinta eh, iskuullada maamula inta badan nadaafada cidiyaha fulaan iyo wamaa ilaa dalika maqnaanta unuga maqan unuga jooga lacagaha la qaada hawlahaasoo dhan qofka risbolka ma gala iyo qofka mxuu ahaay ertijaga ma gala macalinka mudiirkaa ma gala arinta naaibka ayaa qabta marka sidaasoo kale weyaan intaas ayuu qabanaya ninkaas waymbaii waaa haboon waxaa u haboon lilmuciidi qofka mxu ku-xigeenka bilmadrasati madrasada an yuqadima inuu hormariyo ishqaala ahliha dadka madrasada ahalka madrasada weyaan ishqaali ahliha ehelkeeda mashquulintooda ama kumashquulkooda waa inuu ka hormarya calaa hayrihim hayrkooda ayaga kuwaanaan ahayn fi lwaqti xagga waqtiga almuctaadi ee caadada ahaa aw almashruudi amaba shardi looga dhigay ilan qofkan muciidka dhaqaalu qaadanaya oo dhaqaala lagu siini shardi baa lala geli qof kasta oo waqaf dhisana shuruud ayuu degsanaya nidaam ayuu degsanaya nidaamka isaga marka lagu ballamay waa inuu muxuu ahay qofka ilaaliya weeyaan in kaana haduu yahay shardi ayaa xiran yatanaawalu mid qaata macluuma liicaadati muciidnimadaas ayadaa iyo ku-xigeenimadaas hadduu mishaar ku qaadana macluumka wa lasla yaqaano lisla ogsonya dhaqaala weyaan ayb liannahu maxaa yeelay mutacayinun waa shay cayn ahaan isaga eh, ku waajibay isaga iyo agoon yahaan looga rabaa weyaan mutacayinun waa mid ku caynoobay oo waxaa ku laazim noqday caleyhi dushiisa weyaan maadaama intuu daa'im uu yahay muciidan mid waxaa weyaan muciida oo kaalmeeye ah weyaan wa ishqaalu hayrihim hayrkood oo lagu mashquuliyo oo lagu mashquulana ama la mashquuliyana naflun waa sunno weeyaan aw fardu kifaayatin ama waa fardu kifaayo oo dad kale ay istaagaan dadka ummaddii inta kale ay dambaabka ka dhaca weyaan wa an yucallima waa inuu ogeysiy wa an yuclima waa inuu ogeysiiya wa an yuclima waa inuu ogeysiiya almudarisa isaga muxuu ahaa almuciid sheekhana muxuu yahay almudarisa weyaan wa an yuclima waa inuu ogeysiiye muciidkii almudarisa mudariska iyo sheekhi waa inuu ogeysiiye aw inaadira ama waqafka ninka u taagan naadir ayaa la waqafka marka laysa qof ayaa naadir oo ah u taagan hawlihiisa maamulo oo controla ah oo waxaa weeyaan manager waxa aad tirahdaan eh, muxuu ahay ka noqda oo meesha u taagan oo dhaqaalihii kala waditaankii wixii meeshii halawda meeshii toosan wamaa ila dalika maamulihii weyaan manager muxuu ahaa naadirka waa kaas aw naadir ama maamulihii biman qof waa inuu u sheega yurjaa la rajayna falaaxuhu inuu guulaysto ardayda qaar baa markiiba soo bixi oo taf noqoni dadka ayagoo noocaas waa inuu ogeysiiyo ood sheekh ku yidhahdo sheekh hebel iyo hebel iyo hebel miyaa taqaana ha ilaheekhi intuu darsi eh, jeediye ayuu iska tegi laakiin muxiidka uu ku dhex jiro ardaydii inuu yidhaha hebel iyo hebel iyo hebel waa raggaas caadi maahan waa in ragga ayaga gooniyahaan looga warhayo oo lala dadaalo wama waxbuu muxuu talow bixinaya waan yuclima waa inuu ogeysiya an mudarisa mudariskii aw naadira ama qofkii maamulaha ahaa waqafka maamulayay u taagnaa biman qof waa inuu sheegay yurja la rajayna falaxuu inuu ka liibaana cilmiga in la ziyaadiyo maa shay loo ziyaadiyey ardaygii yastaciinu bihi uu u kaalmaysto waa in loo kordhiyo wayashraxa sharxa sadrahu xabadkiisa sharxa waxaa laga yaaba markii arrintaa la ogaada khamiiska quruxba in loo soo gada ayaa laga yaabaa ama kitaabkii kitaab muxuu ahaa kitaab ka horey in loo soo gada amaba muxuu ahaa mararka qaar layidhahye adna bal ku celi arrinta ayada marka waxaa weeyaan wax badan bay ugu kaalmaynaysa qof kor baa usii qaadi qalbigiisna uu waan yuaalibahum waa inuu ka dalba ardaydii bicardi maxfuudaatihim waxyaabihii ay xifdiyeen inay soo bandhigaan ood ka dhegaysta weyaan in lam yucayan haddii aanan loo carifin lidaalika arinka asaga oo inay maxfuudaadka iyo wa la xifdiu ka dhegaysta hayruhu midaa asaga ahayn tusaale ahaan ninkii macalinka ku xigay macalin ku-xigeenkii meeshuu joogaa shaqooyinkiisa waxaa ka mid a isla yaqaano ardaydii xifdiyeen inuu ka dhegaysto oo macalinkii kama dhegaysanaya isaga ayaa w xifdiga ka dhegaysana laakiin haddii qof kale oo saddexaad loo carifo la yidhaha adiga waxaad ku qoranta inaad ka dhegaysato kaas ayada marka waxaa weya hawshaas isaga tiisma noqonaysa oo waa laga kaafiyey wa yuciid lahum oo usoo celiye ah, macalinkii eh, kaalmeeyaha maa mas'ale iyo darsi tawaqafa u istaagay fahmuhu inay fahmaan iyo fahmkiisa calayhim dushooda oo min duruusi lmudarisi mudariski duruustiisii waxyaabaha ay fahmi waayeenna waa in ugu celiye wayaan walihada sidaa darteed ayay sumiya waxaa loogu magacaabay muciidan mid ku soo celiye ayaa loogu magacaabay camal badan buu qabanaya laakiin camalka icaadada oo darsiga uu kuso nooga soo celi soocadii oo lisdhahaa hadda markaad cashirka alla dhameeyo hebel aan iskugu ceshanno ama nooga celi wamaa ilaa daalika qofka asaga marka qof baa gooniyahaan uga carifan kaa isaga ah in waxaa weeye marka hawshaas u qabta ayaa loo baahan yahay waidaa sharata hadduu shardi ka dhigto ood laazim ka dhiga alwaaqifka qofka cilmiga la xifdiyey in lasoo bandhigo oo laga soo baxa kula shahrin bil la arka aw kula faslin ama fasal la arko cala aljamiici ardaydoo dhan waxaa la yidhi oo ninkii waqafka lahaa shardi ka dhigay ardaydoo dhan waa inay bil kasta ama fasal kasta inay waxaa weeyaan ay ka soo baxaan eh, wixii la xifdiyey wixii la xifdiyey taamka fasalka waa taamka weyaan taamka weyaan fasalka nacam khafafa muciidka wuxuu samaynaya marka khafaf wuu fududaynaya qadra alcardi bandhigga qadarkiisa oo loo baahnay wuxuu ka fududaynayaa calaa man arday ayuu ka fududaynayaa lahu isagaba ahliyat lbaxdi inuu munaadara iyo dood cilmiyeed iyo cilmi cilmi baaritaan qofkii inaad sameeya ay ehelnimo ula weyaan calaa man ayuu ka fududaynaya khafaf wuu fududaynayaa qadra alcardi inta la bandhiga oo laga soo baxa ayuu ka yaraynayaa calaa man arday ayuu ka yaraynayaa lahu ay u sugnaatay ahliyat lbaxi baxi samayntiis ahalnimadeeda qofkii baxiga iyo cilmiga inuu baaritaan ku sameey ood munaadaro iyo dood cilmiyeed gala qofki awood ula qofka isaga xifdigu ka yaraynaya oo qadarka laga soo baay ardayda kale hadii laga rabo boqol bayd inay ka soo baxaan tusaalahaan isaga wuxuu ka dhigayaa konton bayd ama labaatan ishan bayd waa ka yaraynaya oo isaga muxuu ahaa xagga fahamkii iyo ku fiicani maxaasaa loo yeeli dhegaysi marka wa loo yeeli maxaa yeelay hafafa wuxuu ka fudaynay qadra cardi qaybta lasoo bandhiga calaa man qof lahu isaga ahliyat baxi baxiga ahlnimo ula weeyaan iwalfikri inuu mxuaha maskaxda aad ugu shaqaysiiyo iwalmutaalacati cilmiga inuu raacdo iwalmunaadarati dood cilmiyeed inuu sameeyo qofka ula waa ka yaraynaya qaybta laga soo baxaa qaybqayb ayuu mxua ugu yaraynaya maxaa yeelay liana aljumuuda in lagu dul angego calaa nafsi almastuuri saarka naftiisa sadarka qoran in lagu wuxuu qof ka mashquulinaya can ilfikri fikirka ayuu ka mashquulinaya alladii kaasoo huwa isagaba altaxsiilu cilmiga in la xasiliyo oo la helo ah iyo watafaquh cilmiga oo la fahmo ah weyaan xifdiga marka waa loo baahan yahi shaki ma lahan man xafida almutuun xaza alfunuun qofka mutuunta xifdiyo funuun badan ayuu mxuu ahaa uruursadaa waa sax weeyaan laakiin qofka ilaahay uu furay waa kala duwan yihin dad baa u fudud inay wax xifdiyaan qaarna waxaa u fudud inay wixii intay ku fikiraan ay culuum istimbaad ka sameeyaan ay ku dadaalaan ilahay u fuday subxana wa tacaala nin walb meel baa marka qofka munaadarada iyo dood cilmiyaadyada iyo howlahaas ilaahay uu yasiray subxana wa tacala ardayda ka duwan waa in qeybta laga soo baxay lagu mashquulinin oo laga yareey maxaa yeele boqol bayd maalin kasta ka soo bax lagu yihah tusaale ahaan munaadaraca iyo baxi iyo eh, dood cilmiyeed iyo waxyaa badan aad samaynaysaa waa maya nacam ama mubtadiuuna kuwa mxuah cilmiga bilawga ku amiya iw almuntahuuna kuwa cilmiga meel fiican ka gaaray fa yuaalabu waxaa laga dalbayaa kullu minhum mid la arko ayaga ka mid a calaa maa xifdin ayaa laga dalbaya calaa maa xifdin baa laga dalbi oo yaliiqu u qalma bixaalihi xaaladiisa iyo wadihni maskaxdiisa nin baa maalintu xifdin karaa boqol bayd u xifdin karaa ardayda qur-aanka waad aragteen qaar baa xifdin karaa maalintii ilaa afar shan laba maqra saddex qaarna hal waraaq ayay xifdin karaan qaar bad qaar nusbad qaar laba aayadood ilahay baa subxana wa tacala xifdiga kala siiyey maca daalika canugan xifdiga uu ku adag yahay macnaheeda ma aha inuu ka caqli yaryi kan kale waxaa laga yaabaa inuu ka caqli badan yahay kan kale bal cilmiga hala ogaado cilmiga isaga hala ogaado oo soomaalida waxaa weyaan damiin dabshida ah, ay yidhahdaan damiin dabshida ah. qofka xifdiga uu ku adkaado waxaa loo malayn inuu dad kale ka maskaxusay macnadiisaas maaha abadan dadka hadda mukhtariciinta oo waxyaabahan cilmigan hadda waxyaaba badan oo ilahay subxana watacala umadda u yasiray soo saaray in badan oo ka mid a ah xagga diraasada iyo nadariga waxay ku ahayn dad ku hoosay in badan oo ka mid a ah. laakiin dhankan kale ay ilaahay u furay subxana wa tacala marka macnaheeda taa ma ahan ardayga hadduu xifdiga ku liidan yahay waxaa laga yaaba dhanka fiqiga iyo cilmiga in lagala soo baxo istimbaadka inaad ilaahay bac ku siiyey dhanka isaga aadi ee madaxa kaga garaan daminyo wahaakada wacalayhim ag saasuu ku baaba'aya saas ayuu ku baaba'aya waxay yidhahdaan qolyaha tarbawiinta arrintan waa muhiim in runtii ragga macalimiinta iyo waalidiintaba ay aada u ogaadaan canuga markii la yaso doqon iyo how la yidhaahdo maskaxdiisa unugyada ilaahay u geli subxaana wa tacaala malaayiin ayaa hal mar baabi'ayso malaayiin de waa trilyonaad waa wa ilahay uu unugyada ilaahay uu muxuuah maskaxdan waxaan ka adeegsanayna waxaa weeyaan wax la sheegi kara maaha unugyadaas ayaa baaba'ayaan dadnimadii ayaa baabi'i qofka marka canug abi abi abi abi lagu hayo subax iyo habeen kasta muxuu ah xaguu ku noqonaya muxuu ahaa qof caaqile doqoniyo marka cibaaraadkaas iyaga waalidku waa inuu iska dhowra waa inuu ardayga iska dhowra waa inuu macallinka iska dhowra qofka caaqilka o dhan ba inu iska dhowra waa kelimo xun weligeed lagama maqlin nabi maxamed alai slat slam kelimo noocaas murabiintii horena lagama maqlin marka arrinta ayada waa in muxuu aad iyo aad looga murga cilmiga xadiidkan wuxuu sugay in maskaxda ay ku baaba'ayso arrinta ayada oo ilmaha ay ku baaba'ayaan nacam ayib ama mubtadiuna kuwa mxuu aha bilowga miya iwlmuntahuna ku cilmiga meel fiical ka gaaray fa yuaalab waxaa laga dalbaya kullu minhu mid la arka calaa maa yaliiqu wuxuu u qalma bixaali xaaladiisa wadihni maskaxdiisa waqad taqadama wuu noo soo hormaray saa'iru aadaabi alcaalimi qofka caalimka ah aadaabtii intiisa kala soo hartay maca alabati ardayda way noo soo hormartay weeyaan faslka saddexaad baabka labaad way bishuruuiha shuruudeeda madrasadaas iyo jaamacada shuruudda iyo nidaamka laga raba inuu barta wayaan liyaquuma inuu u istaaga bixuquuqiha xuquuqdeeda wa mahmaa goor alla goortii amkana ay suuragal u noqoto atanazu inuu iska ilaaliyo an macluumi lmadaarisi madarsooyinka dhaqaalaha ka soo baxa fa huwa isaga ayaa owlaa haboon macluum almadaaris madaarista waxyaabaha laiska siiyo oo mishaaraadka inuu qofka iska ilaaliyo hadduu ka maarmi karo saasaa haboonaan badan saasaa wanaag badan weyaan laa siyama gaar ahaan fi lmadaarisi madrasooyinka allatii taasoo duyiqa la cariiriyey fii shuruuiha shuruudeeda oo shudida la adkeeyey fii wadaa'ifiha shaqooyinka laga qabana weyaan kamaa qad buliya sidii loogu imtixaamay aktaru fuqahaai zamaan zamankan aan joogna fuqahada in badan oo ka mida ah loogu imtixaamay weyaan bihi isaga nasalu llaha allaan weydiisan alhaniy ee haniga ahaa canhu nasalu llaha allaan weydiisan alhinaa inaan ka maaran canhu xaggiisa weeyaan bimanihi fadligiisa iyo wakaramihi karamkiisa iyo deeqdiisa fii khayrin khayr iyo caafiyatin caafimaad weyaan iyo badbaado imaamku caleyh raxmatullah haddii aad arday tahay boodhinadaas iyo kolojadaas waxyaabaha laga qaato oo mishaarka iyo cunada iyo fulaankaas inaad ardayga intaad awoodi kara aad faraha kala baxood ka qaadanin ayaa habboon gaar ahaan shuruud ayaa la dejinaya shuruud waa adagta shuruudda madrasooyinka iyo jaamacadaha u degsan ma sahlana qofkaasna maalinta uu soo wuu ogolaaday weyaan hadduu marka intaas ka tallaabo ood intii looga taga inaan heen ad la imaado dembi ayuu ku dhacayaa qof xaaraan ku dhaqmay ayuu noqonaya waa halis lamana ilaaliyo xataa haddii meel gaala baxti ay leeda tahay oo shuruud iyo ballan la wada gala shuruudaadna diinta allah subxaana wa tacaala ay ka hor imaanaynin in la ilaaliyo sharci ahaan waa waajib qofkii ku xadgudbana wuu ku dambaabaya bal ka warrama marka meel diin lagu baranaa meel muxuu wamaa ilaa dalika halis waa arrimo ayaga waxyaabaha aadka loo fududaysta oo ardayaha jaamacadaha ay fudaystaan ay ka mid tahay ilahay subxana wataala dunuubta naga dhaafa dhammaanteen ayib fain kaana hadduu ahaaday taxsiiluhu cilmiga xasil eh, fain kaana haddii ay ahaato taxsiiluhu helitaankiisa albulqata kumeelgaar oo dhaqaalihii iyo noloshii fain kaana haddii ay ahaato taxsiiluhu helitaankiisa albulqata noloshii uu ku noolan lahay inaad soo xasilay ood soo raadiyay haddii ay tahay yudayicu mid ka dayaca zamaanahu waqtigiisa dayaca maxamaali haduuba aada goorma wax baran oo wayactiluhu ka muxuu ahay garbaduuba oo ka muxuu ahay dhibaateeya can tamaami alashhaal cilmiga ishhaal cilmigii inuu ka shaqeeyo ood cilmiga barta taamnimadeedii mid ka reeba haddii ay arrintaad noqoto risq raadintii aw lam takun lahu ayba u sugnaan xirfatun shaqo uu ku shaqaystaba maba yaqaano ukhra ee kale tuxasilu oo kadibna u xasilisa u keenta bulqatahu nolol maalmeedkiisii iyo bulqata ciyaalihi ciyaalkiisa nolol maalmoodkooda falaa basa dhib mala markaas bilisticaanati inu kaalmaysta bidalika waxyaabahaas madaaris iyo jaamacadaha laga qaato weeyaan biniyati tafaruqi isagoo niyeysana inuu u gacan banaanaada liahdi ilcilmi cilmiga eh, eh, qaadashadiisa iyo wanafci naas dadka inu anfac bihi isaga laakiin warka lagu laabeeye taxara wuxuu ku dadaalayaa alqiyaama inuu u istaaga bijamiici shuruuiha shuruudeedao dhan inuu istaaga ayuu ku dadaalaya weyaan yuxasib wuu ku xisaabayaa nafsahu naftiisana calaa dalika arrinkaas wuu ku xisaabaya weyaan walaa yajidu ma helaayo walaa yajidu ma helaayo fii nafsihi naftiisa uma caroonaayo walaa yajidu ma caroonaayo fii nafsihi naftiisa kama caroonaayo weyaan kuma caroonaayo ama naftiisa naf ahaan uma caroonaayo idaa uliba haddii laga dalba minhu xaggiisa inuu shuruudii fuliyo haddii laga dalbo tusaale ahaan waxaa la yidhi waqti fulaan ha la wada saxdo nalka hala damiyo qofkii shida saasaa qoran nalka isagoo shidan ayaa la arkay ama meel soo lama ogola waqti fulaan isagoo meelo socdaa la arkay arrintia lagu canaantay yuusan caroon marka ila shuruud ula galay weyaan walaa yajidu ma caroonayo fii nafsii naftiisa idaa uliba minhu hadii laga dalbo inuu shuruuddu fuliyo aw ubika lagu daleecayo caleyhi dushiisa oo lagu cambaarayo weyaan bal warka lagu laabaya cuddu wuxuu tirinaya dalika arrinka isaga nicmatan nicmo oo min allahi alla xaggiiskaha tacala korahay wayashkuruhu uu ku shukrinaya caleyhi arrinka asagaoo lagu dhaleeceeyey amaba inuu arrintaad la imaado laga dalbay ninkii ayuu ku shukrinaya weyaan allanuu ku shukrinaya maxaad ugu shukrinayaa id wufiqa goor la waafajay lahu isaga id wufiqa goor loo yasiray lahu isaga man qof loo yasiray weyaan la waafajiyey yukallifuhu ku kalifa oo ku xambaara alqiyaama inuu u istaaga bimaa shaqa iyo camal yukhallisuhu ka fogeeyo oo ka badbaadiya min ribqati lxaraami xaraanta xaaraanta qoorgelitaankeeda qoorta xaraan kuu suuranta weyaan ribqada waa waxyaabaha qofka loo suro weyaan wlimi min ribqat limi iyo dembiga mxuuaha qoorgalkiisa oo kugu dhici laha ilan gashay shuruuddii burinta aad burin lahayd nin baa marka kaa celiyey oo ku yidhi yeelin orod saaxa waqti waa la gaaray maxaad saa u samaynaysaa khaladaad aad gashay arrinta ayadaa ku xanaaqin ee waxaad ogaataa ninkan inuu kugu kaalmayna inaad xaaraan ku dhacdo ama dembi aad ku dhacdo ayuu ninkan ka ilaalinayaa saas u ictiqaad ayuu leeyahy weyaan ayib wlabiibi qofka caaqilka ah man qof weyaan kaana ahaaday daa himatin himad mid u saaiiba caaliyatin ee saraysa iyo wa nafsin naf saamiyatin ee mxuu ahay saraysa oo wax sara kor mxu indhaha u taagta weyaan araabicu adabka afaraad idaa xasara hadduu kooba alwaaqifu qofka oo qofka la baxay sukna almadaarisi madrasooyinka iyo jaamacadaha deegaankooda cala almuratabiina dadka mxuu ahay la ratibay oo la carifay hebel iyo hebel iyo hebel la yidhi dad ayaa waxaa weya dad go-on loo aqbalay oo meeshii dad go-on baa maxua loo yaqaanaa deegaankaas idaa xasara hadduu ku koobco qofka qofka la baxay sukna almadaarisi madrasooyinka deegaankooda cala almuratabiina kuwa muxuu la ratibay biha iyada oo iyada loo qoondeeyey duuna hayrihim iyaga ku aanan ahayn ama e, hayrkood sokodood looga muxuu ahaa loo qoondeeyey lam yaskun ma dega fiiha madaarista ma dega hayruhum iyaga kuwaxaanan ahayn weyaan fain facala hadduu fala arrinkaaaga kaana wuxuu ahaada caasiyan mid caasiyey aaliman aalim bidalia arrinkaaaga weyaan marka looma ogola qof aan meeshii loo qoondaynin inuu dego wain lam yaxsur hadduusan muxuu ahaa koobin wuxuu yidhi boqol arday oo hebel ka bilawda hebelna ku dhamaada meeshaan loo qoondeeyey wantaha qofkii kale marka inuu muxuuaha meesha soo dega khalad weeyaan arrin khatar ayuuna ku dhacaya wain lam yaxsur hadduusan koobin alwaaqifu qofka waqafka la baxay dalika arrinka asaga falaa baasa dhima lahan idaa kaana hadduu yahay qofka meesha dega ahlan mid u qalma lahaa meesha deegaankeeda oo ardaynimo qof u diyaarsan weyaan waidaa sakana hadduu dega fi madrasati madrasada hayru muratabin qof aan loo qoondaynin biha iyada ayaa meesha soo degay horaana ninkii waqafka la baxay arday kooban uma qoondaynin ama qof eh, uu qoondeeyey laakiin dadka kuma jira waidaa sakana hadduu dega fi lmadrasati madrasada hayru muratabin qof aan loo qoondaynin biha iyada falyukrim ha karaameeyo ahlaha ahalka meesha degan ha karaameeyo oo ardayda ha karaameeyo iyo mucalimiinta iyo dadka meesha ku noolaa wayuqadimhum ha hormariyo calaa nafsii naftiisa ilan cunaa la doonani weysaa la doonani qabaysaa la doonani masuulaa la doonani asaga dadka dadka kale ha u doorbida wayan ilaa ayaga xaq gooni u nacam wayuqadimhum ha hormariyo calaa nafsihi naftiisa fii maa shay yaxtaajuuna ay u baahdaan ilayhi isaga oo minhaa madrasada xaggeeda ka mid ah wayaxduru wuu xaadirayaa wuu imaanayaa duruus darsaha darsigeedan waxaadiraya darsi kastao baxana waa in marba maadaama uu boodinka dhex jooga iyo kollejyada la saaxanay waa inuu muxuu ahaa darsiga xaadira weyaan liannahu maxaa yeelay acdamu shacaa'iri tilmaamyaalka iyo calaamooyinka ugu weyn weeyaan almaqsuudati looga qasta oo loola dan lahaa bibinaa'iha waqafkaas iyo madrasaha dhisitaankeeda iyo waqfiha waqafkeeda weyaan maxaa yeelay limaa fiihi wuxuu ku sugan awgii oo min alqira'ati akhrin diinta alla la akhriyo iyo alla oo loo barya ilwaaqifu qofku qofka la baxay walistimaac kulmitaan lagu kulme calaa majlis dikri dikriga majliskiisa iyo watadaakul cilmi cilmiga in lasusuusiyo oo malaaigtii ay meesha kusoo degaysa weyaan ha ka qaybgala yuusan ka qadin faidaa taraka hadduu iskaga taga assaakinu qofka degnaa fiiha madrasada dhexdeeda dalika arrinka isaga ousan duruustii xaadirin faqad taraka wuxuu iskaga tagay almaqsuuda wixii loogala qasday oo loola dan lahaa bibinaai maskanihi degaankiisa dhisitaankiisa alladii kaasoo huwa isagaba fii uu kusugan yahay qolkan aad degan dadka looga talagalay waa dadka darsiga dhegaysta adi laakiin deegaankaada wuxuu noqonayaa waxaan macno ku dhisnayn weyaan wadalika arrinka asagan yukhaalif wuxuu diidayaa maqsuud alwaaqifi qofku waqafka la baxay maqsuudkiisa dantii eh, eh, ujeedkiisa daahiran si muuqata in lam yaxdur hadduusan xaadiraynin darsigii qaaba canha madrasada uu ka maqnaanayaa waqta darsi waqhtigu darsiga socdo oo marba haddii qofka uusan darsigii xaadiraynin madrasada yuusan soo gelin meeshii wax lagu baranaya yuusan imaanin weeyaan maxaa yeelay lianna cadama mujaalasatihim dadkaa darsiga dhigana in la fadhiisan la-aantooda oo qofkuusan la fadhiisanin maa xuduurihi xaadiritaankiisan lala qabo meeshan uu jooga min hayri cudurin cudurna uusan meesha oolin isaa'atu adabin waa adab xumayn adab la-aan weeyaan iyo wa tarafucun korisuqaaditaan waa calayhim dadka iyaga dushooda oo macalinkii iyo ardaydii iyo xalqada dadka fadhiyey ood qofka iska kabirsiiye kabirsiiyey weeyaan wastiqnaahum kamaar laga maarmo wayaan can fawaa'idihim faa'iidooyinkooda oo faa'idada meesha ka socotay qof ka maarmay ayuu noqonayaa wastihtaarun u aabayeelid la'aan weyaan wastihtaarun u aabayeelid la'aan weyaan inuu loo aabayeelin bijamaacatihim jamaacadooda kulankooda aan loo aabayeelin arrinta aydan sax maahan waidaa xadara hadduu xaadiro <clears throat> fiiha madrasada hadduu gudaheeda soo xaadiro falaa yakhruj yuusan bixin falaa yaruju ma baxaydha fii xaali ijtimaacihim waqtiga kulankooda ay kulansan yihiin oy meesha ay fadhiyaan sooma baxaya min beyti gurigiisa ilaa lidaruuratin daruuro inayba jirta mooyaane walaa yataradadu uma soo laalaamaya ilayhi isaga xaggiisa maca xuduurihim oo qolkuma soo laalaamaya weeyaane maca xuduurihim dadkii oo meesha fadhiya qolkii soogal ka bax len meesha dhanba meel aad weyn ma ahan meesha waa lagu dhigana deegaanka aad uma kala fogo weyaan nacam walaa yadcuu ma yeer ilayhi isaga xaggiisa uma yeer axadan qofna hebeloo kaale isoo kac xalqadii qof fadhiya ma dhaha weyaan aw yukhriju ma bixiya minhu xalqada axadan qofka ma bixiya weyaan walaa yatamashaa ma soo socda oo dhex soo socda fi lmadrasati madrasada aw yarfacu sawtahu sawtkiis kor uma qaada biqira'atin wax aqrin aw tikraarin wax ku-celcelin aw baxin amaba eh, dood cilmiyeed rafcan koru qaaditaan oo munkaran aw yuqliqu ma xiro baabahu albaabkiisa ma xira aw yaftaxahu ma fura bisawtin cod kuma furo weyaan kor u qaadan wanaxwi dalika maxaa loo yeelaa limaa fiihi fii dalika arrinkaa isaga waxaa ku sugan awgii kullihi dhammaantii oo min saa'at aladabi aadaab xumayn ah cala alxaadiriin dadka meeshii jooga waalxumqu ku doqonnimo falitaan oo lagu edab xumo sameeyo calayhim dushooda weyaan imaamka marka wuxuu leeyahay wara'aytu waxaan culimmada qaar ka ayaan arkay alqudaati allacyaani ee aadka u muuqmuuqda asulaxaa ee susuuban intaasoo tilmaam ayuu ka bixiyey ragga ayagaa arka ayuu leeyahay <clears throat> yushadidu iyagoo adkayna annakiira inkiritaanka iyo kucanaanashada calaa insaanin qof oo faqiihin fiqiga xambaarsan oo mara soo maray filmadrasati madrasada soo maray ayaan arkay waqta darsi waqtiga darsiga u socda soo dhex maray ayagoo canaanna ayaan arkay oo aad ugu inkara arrinta arkay macan maxaa yeelay waxay tashiishinaan ayuu leeyahay dadka wax dhiganayay waqta darsi darsiga waqtigiisa maca annahu isaga oy muxuu ahaa lala qabo kaana u ahaaday qayiman mid u taagan bimaridin qof xanuunsan fi lmadrasati oo madrasada gudaheeda ku sugan qariibin u dhow lilmudarisi mudarisku u dhow wa kaana ahaaday wa kaana u ahaaday qofka xanuunsanna fi xaajatin mid u baahan lahu isaga wuxuu leeyahay rag akhyaar ah oo culimaa oo qudaada oo muxuu aha dad fuqaha ah ayaan arkuu yidhi ayaga oo muxuu ahaa nin sheekh ah oo inta soo galay kadibna qof xanuunsan madrasada dhex jooga horay gadaal ugu socdo u adeega weliba qofka xanuunsanna uu dhib u qabo arinta ayada diida ayaan arkay ayuu leeyahay intaas waxaa la diidayaa in la hormarmaro duruustii waxyaabihii oo ardaydii iyo macalinka qalbigiisa la mashquuliyo intaas ayuu diidaa weyaan nacam alkhaamisu edabta shanaad anlaa yashtaila waa inuusan ku mashquulin fiiha madrasada gudaheeda bilmucaasharati dhaqanka iyo isdhexgalka iyo bulshanimada mucaasharada waa bulshanimada oo dadka laisdhexgala iwa suxbati saaxiibnimada aw an yardaa waa inuu kaga raalli noqdana iyadana muxuu ahaa ma fiicna min sakaniha deegaankeedu kaga raalli noqda bisikati danaaniirta shilimaadka laiska siiyo dad baa muxuu ahaa jaamacadaha dhigtaan toban iyo laba sana nin kuliyad ku jira ad arkaysa ama toban sana waliba khaasatan sacuudiga oo kale meelaha dhaqaalaha laiska siiyo in Eh, ticitk obank waa la siinaya qofkii marka haakada waa meel iska qabooban qofkii marka ardayda qaar isridayaan intaa marka lacag iska aruursani eh, wahaakada qabowga iyo tigitkaas iyo hawlahan iska raba iyo meesha iska wanaagsan marka taasoo kale sax maaha waana dulmi qofka asagana wuxuu cunaa hadduu qasta xaaraan weeyaan qofkii isrido nooca samayna laa shaka walaa rayb allaa yashtail waa inaan isku mashquulinin fiiha iyada uu ku mashquulin fiiha madrasada gudaheeda bilmucaasharati bulshanimada iyo wasuxbat saaxibnimada uu ku mashquulin weyaan ow yardaa inuusan ku raalli noqonin min sakaniha deegaankeeda bisikati shilimaadka iyo walxadbati caloolbuuxinta ila maadaarista cunaa la siiya nacam bal yuqbilu wuxuu u jeesanayaa calaa shanihi shanigiisa shanigiisa muxuu yahay cilmi barashadii iyo wa taxsiilihi cilmiga uruursadashadiisa ood meel fiican ka gaara weyaan iyo wamaa ayuu ku dadaalaya shay buniyat loo dhisa almadaarisu madrasooyinka lahu isaga iyo jaamacadihii wayaqtac wuu goynaya alcishrata bulshanimada fiiha madrasada gudaheeda jumlatan guud haba iska jara weyaan salaamta iyo qofkii mucaasharada iska cadigeed waa goyn lakiin bulshanimada wuu goynaya weyaan liannaha iyada tufsid waxay fasaadinaysaa alxaala xaaladda ay fasaadinaysaa wa tudayicu waxay dayacaysaa almaala maalkay dayacaysa kama taqadama sidii noo soo hormartay walabiiba qofka caaqilkaa almuxasilu cilmiga mxuu aha xasiliya oo cilmiga uruursada yajcalu wuxuu yeelayaa almadrasata madrasadii jaamacadii manzilan boos ayuu ka dhiganayaa oo yaqdii uu ka guta wa arahu dantiis uu ka guta weyaan cilmigii danta uu le waa cilmi inuu ka qaato minhu xaggiisa uma intaa kadib yartaxilu minhu uu ka guura oo madraso kale iyo jaamacado kale uu kasii aada ama ummadiiba uu waxbaro ood usoo jeesta lakiin man arday hadduu la saaxiibo yucinuhu u kaalmeeyo calaa taxsiili maqaasidihi maqsadyaalkiisa iyo joodooyinkiisa inuu helo ugu kaalmeeyo oo cilmigii aad la raacda wayaane oo yusaaciduhu ku caawiyo calaa takmiili fawaa'idihi faa'idooyinka cilmiga inuu muxuu ahay kaamil yeesho aw yunashituhu firfircoono geliyo calaa ziyaadati alabi cilmiga raadintiisa muxuu ahay ziyaadadeeda wayakhfidu maxaa oo yukhafidu ka raaraciya oo ka hoobiya canhu xaggiisa maa muruga yajiduhu uu hela maa shay yajidu uu hela uu dareema min adajari ciriiri iyo meeshii qofka uu mxua kasoo istaaga oo kasoo karooda weeyaan iyo wanasabi tacaaba iyo dhibaato ah ka khafiifin oo mararka qaar dhib male waxaane iska fududdahay cilmi somadan macaanka soomaadan arkin halkaas ardayga noocaas oo qofka caawina haddii inaad la saaxiiba ay noqoto oo miman ka mid yuuaqu lagu kalsoon yahy bidiinihi diintiisa diintiisa markaan ka cilmi maaha waa diinku dhaqankiisa xan aanan lahayn dadka aanan mxuu ahaa aan xumaantooda sheegin dadkaan isku diraynin bini aadan aan ka hadlaynin wanaag iyo khayrun la wada kaas ayaa loola jeeda diinta laga hadlaa taa weyaan iyo wa amaanadiisa iyo wa makaarimi akhlaaqii wanaagiisa fii musaaxabati la saaxiibitaankiisa falaa ba'sa bidalika arrinkaas aga ma lahan bal huwa isaga xasanun waa arin axsanu waa arrin wanaagsan weyaan idaa kaana hadduu yahay naasixan mid u naseexay lahu isaga filaahi fii ajli illah alla dartii uga naseexaya hayra laacibin mid ciyaara aanan ahayn walaa laahin mid hilmaamsan aanan ahayn weyaan oo waxaama usii jeedin qaar baa iskada tagsan moogta aabbihii waxbaa kusoo qasbi meeshuu dhex fadhiya jismigiisuu fadhiyaa aljismu xaadirun waalqalbu haa'ib jismiga meeshuu fadhiyaa qofkii muuqaalkiis waa ka ku muuqdaa laakiin qalbiga meesha maba joogaba ka isaga waa in laga fogaada marka waltakun ha noqoto oo ha iyo mxuu ahaa inuu diido oo iska weynaysiiyo min cadami duhuuri اlfadiilati cilmiga fadligiisa inay muuqata la'aanteed mid kasantaago muddaad meesha jooga ardaygii meeshunbuu fadhiya waxba uma kordhin maalintu macalinka la bilaabay laba sano saddex sano afar sano ka hore shan sano ka hore meeshuu joogo unbuu taagan yahay arrinta ayada iska ilaaliya ayuu imamka aleh raxmat oo arrinta ayada qof kasantaaga ha noqdo waa inuu yidhaha bil kasta maxaa kuu kordhay inteed gaartay xagee kuu toosay hakada ardayga waa inuu marka uu noqdo arinkaasaga qof aana noocaas ahayn cilmima bartaba lidalika ardayda waad aragteen tartan ayaa lagu jira oo ardayd weliba ragga nubahada boqol hadduu kan ka mxuu aha keeno kanna uu sagaashan sagaal keeno kii sagaashan sagaal keeno inuu surdina laga yaaba galiib tartanka weliba gabdhaha ayaa u badan arrintayda gabdhaha ayaa u badan weeyaan baryahan dambe khaasatan waltakun ha noqoto lahu isaga anafatun santaag uu ka min cadami duhuuri alfadiilati muuqasho iyo fadli muuqashadeed la-aanteed inuu ka santaaga weeyaan maca tuuli nagaasho dhirarkeed ayadoo jirta weyaan fi lmadaarisi madrasooyinka iyo jaamacadihii iyo musaaxabati lfudalaa'i dadka aqoontala isagoo la saaxiibay oo min ahli ahlkeeda ka mid ah wa takaruri samaaci duruus duruusta inuu dhegaysto ayadoo soo noqnoqotay fiiha iyada iyo wa taqadumi hayrihi isaga qaar ahayn inay ka hormaraan caleyhi dushiisa bikadrati taxsiili cilmi urursasho badnaanteed ardaydii kule midka inay kaa tagaan adigana meesha ad muxuua halkaagi cilmigaagi meesha uu muxuua eg wareegto ha ogolaan ayuu imamka le aleh raxmat ullah hima ayuu ka hadlayaa him alcaaliya ayuu ka hadlayaa weyaan alcilmu walcamal towamaan umuhumaa alhima alcaaliya cilmiga iyo camalka waa laba mantaano ah cilmiga iyo camalka waa laba mantaano ah canugi mantaano aho mxuu aha laba canug isla soo baxday oo kale weeyaan hooyadoodna maxay tahay ummuhumaa alhimat alcaaliya hooyadoodna waxaa wey waa himada sarrayso alcilmu walcamal towamaan umuhumaa alhimat alcaaliya ayib walyuaalib ha dalbo nafsahu naftiisa ka dalba kula yowmin maalin la arka biistifaadati cilmin jadiidin cilmi cusub inay naftiisa faa'idaysata ha ku laazimiyo oo ha ka dalba weeyaan wayuxaasibhaa kula xisaabtama calaa maa xasalatu wixii ay soo xashishay oo soo heshay fiihi isaga gudihiisa liyakula inuu cuna muqararahu wixii loo qadaray fiiha madarsada gudaheeda oo xoolo iyo cunno iyo jiif xalaalan xalaal u cuno weeyaan ilan qofka meeshaan diyaariyey inaad cilmi kororsato ayuu muxuu ahaa kugu tiragalay faina almadaarisa madrasooyinka iyo jaamacadaha iyo waqafa waqfiyaalkeeda lam tujcal lama yeelin looma yeelin limujaradi lmuqaami in lagu iskaga nagaada kaligeed looma yeelin weeyaan walaa limujaradi tacabud in lagu cibaadayso kaligeed bisalaati wasiyaam kalkhawaanik meelaha aha mawlacyada oo lagu cibaadaysto kale ma ahan weyaan bal litakuuna inay ahaato ayaa loo yeelay muciinatan mid u kaalmayso calaa taxsiili cilmi cilmiga xasilintiisa helitaankiisa iyo watafaruqi in loo fara banaanaado lahu cilmiga weyaan iyo watadarud in loo mxua dhartirto can shawaaqili oo laga dhartirto can shawaaqili waxyaabaha qofka mashquuliya tajarud oo qofka mxua banaanka iska mary waxyaabaha mashquuliya fii awtaani alahli ehelka wadanyaalkiisa iyo walaqariibi qaraabooyinka waalcaaqil qofka caaqilka ah yaclam wuu ogsoon ayaamaha kuwa ugu barakada badan yawmun waa maalin oo yasdaadu fiihi uu ku kororsado qofka iyo ardayga fadiilatan cilmi fadli iyo wa cilman cilmi oo yugsibu uu muxuu ahaa kasabsiyo oo dafka u geliyo caduwahu cadowgiisa oo min aljinni jinniga ah iyo walinsi insiga ah, karban kurba iyo wahaman murugo weyaan ilan gaalada munaafiqiinta diinta necab inaad cilmi kuu kordhood kor u kacdo jinni ha noqda insi ha markii aad cilmiga baratood maalin kasta cilmi kuu kordha shaki waxaanan lahayn waxaad dhagax afka ugu ridaysaa ood muruga afka u gelinaysaa cadowgaadii oo jinnigii insaga ahaa weyaan laakiin haddii aad waxba barno meeshaas ka fadhido waxba ay ku kordhin wuu farxaya asaadisu faa'iidada lixaad an yukrima waa inuu karaameeyo ahla almadrasati madrasada ahlkeeda allatii taas yaskunuha uu muxuu ahay degan yahay muxuu ku karaameynayaa biifshaai salaami salaamta oo la faafiyo oo la fidiyo waidhaar lmawadati kalgacayle oo la muujiya iwalixtiraami qiimayn oo la qiimeya dadka meeshaa jooga wayarca waa inuu ilaaliyo lahum ayaga xaq aljiirati jiiraannimada xaqeeda iwasuxbat saaxibnimada huwa alkhuwati walaalnimada fi diini diinta lagu mxuu ahaa saaxibay iwalxirfati shaqada iyo filliga lagu jira oo mxuu ahaa lagu saaxiiba weyaan ila ardaya la wada yahay waxba la wada baranaya liannahum ayaga maxaa yeele liannahum ayaga ahlu alcilmi ahlu cilmi weyaan iyo wa xamalatuhu cilmiga kuwa xambaarsanay wa ulaabuhu iyo cilmiga kuwa dalbaya ayay yihiin weyaan isku shaqo wa nacam wayatakaafal waa inuu ishilmaamsiiyo attakaaful waa inuu ishilmaamsiiyo can taqsiirihim gaabinta ay ka gaabiyeen xaqiisa wayakfir uu u dhaafa zallalahum zalalahum simbirraxyaha ka dhaca waa inuu muxuu iska dhaafo weyaan iska cafiyo wayastura waa inuu asturo cawraatihim cawrooyinkooda wayashkuru uu shukrinaya ku shukriya muxsinahum kooda ixsaanka la imaaday aw yatajaawaz uu iska dhaafaya can musii'ihim kooda xumaanta weyaan waa marka ardayga ardayga u noqdo nin abci wanaagsan oo ummadaasaa kula dhaqdo lidalika culimadu waxay dhihi jireen alcaqlu kulluhu takaaful caqliga midbaa wuxuu weydi wuxuu yidhi caqliga markii loo qaybiyo caqliga markii loo qaybiyo saddex meelood laba meeloo ka mid ah qofka inuu waxyaabo badan uu muxuu ishilmaamsiiyo waa lagu xadgudbi wax badan buu ujeeda oo muxuu ahaa munaasab u ahayn maca dalika qof aanan dareemin ayuu iska dhigi markaasaa wuxuu yidhi soo saddex meelood markii loo qaybiya laba meelood kami soo caqliga intaas maaha markaasaa wuxuu yidhi kii kale bal ilcaqlu kulluhu fi takaaful caqliga dhanba waa inaad waxyaaba badan istilmaamsiisa ilmahaaga xaaskaada asxaabtaada mxuu ahaa ummadda aad dhaqmaysa la ganacsata wax badan oo adiga xaqaada aanan ku habboonayn ayay ku dhaqmayaan haddii maxaa u yeesha maaa kala jeeda haakada aad tirahda adduunkaada waa burbur iyo aakhiradaadaba weyaan ayib waa inaad in badanoo ka aad ah ka indhalaabato markii arday la yahayna waaba kuma sii jirta ayb fain lam yastaqira hadduusan sugnaanin khaairuhu qalbigiisa lisuu'i jiiratin jiiratihim jiiraan xumidooda awgeed ardaydii iyo khubti sifaatihim tilmaamahooda xumaan ay xumaato darteed qalbigiisa meesha ugu xasili waaya meesha madrasadii ama jaamacaddii aw ligayri dalika arrinkaas midaanan ahayn falyartaxila ka guura canha ayada saaciyan isagoo muxuu ahaa raadina fii jamci qalbihi qalbigiisa inuu muxuu ahaay xasilo ood urura iwastiqraari khaairihi qalbigiisa inuu sugnaado weyaan waida ijtamaca hadduu kulmo qalbuhu qalbigiisa falaa yantaqil yuusan ka guurin oo meel aad ku xasisho ha guurin min hayri xaajatin danla-aan fa ina dalika arinka asaga makruuhun waa karaahiya lilmubtadi'iina kuwa muxuua ah cilmiga bilaw ku ah jiddan gooni ahaan kuwa cilmiga bilaw ku ah. adigoo meeshii aad ku xasiloon tahay oo cilmigii iyo waxaad ka rabta ad ka helaysa iskaga guurta ayuu imaamka digaya caleyh raxmat ullah waxay yidhahdaan man habata nabata qofkii sugnaada wuu soo baxayaa qofkii sugnaada laakiin inta darsi ka dhigayso xagga u bood inta u bood inta u bood wuxuu noqonayaa qof imtixaaman buu noqonaya weyaan ardaygii weligiis kitaab buu dhinaca ku wadaya cilmi u yaqaana lama arko cilmi ka maqana lama arko cilmi ka maqana lama arko kitaab uusan akhrisanin malaha kitaab u yaqaana lama arko waa mushkilad nacam ayib waida ijtamaca hadduu kulmo qalbu qalbigiisa haduu oo qalbigiisa u xasila falaa yantaqil yuusan muxuu ahay ka wareegin meesha ayada madrasadii iyo jaamacaddii min ghayri xaajatin dan ayadoo ayna jirin faina dalika arrinka asaga makruhun waa karaahiye weeyaan lilmubtadiina kuwa cilmiga bilah kaa jiddan wa ashaddu minhu waxaa ka daran karaahiyatan ag karaahiyada tanaquluhum inay muxuu ka guuraan oy ka wareegaan min kitaabin kitaab ay ka boodaan ilaa kitaabin kitaab kama taqadama sida soo hormarta weyaan fa inahu isaga calaamatun calaama waxay u tahay cala dajari qofka inuu ciriiri dareemay oo cilmiga nacay iyo wallacayba ciyaar ciyaar iyo cadamalfalaax cilmiga inuusan ku liibaanin ayay daliil u tahay weyaan asaabicu adabta toddobaad an yakhtaara waa inuu muxuu ahay doorto bijiwaarihi aw lijiwaarihi jiraannimadiisa in amkana suuragal haddii ay noqoto aslaxahum ardayga kan ugu wanaag badan xaalan xagga xaaladda xaal iyo adabta iyo aqoonta iyo dhan walba wa aarahum kan ugu badnaanta badan ishtiqaalan cilmiga mxuu aha ka shaqayntiisa iyo kudadaalkiisa wa ajwadahum kan ugu wanaagsan abcan agga abiicadda wa aswanahum cirdan iyo sharaftiisa kan ugu ilaalinta badan liyakuuna inuu ahaada muciinan mid ugu kaalmay lahu isaga calaa shay inuu ugu kaalmeey cilmi huwa isaga bisadadihi uu mxuu ahaa e, tallaabada uu ku socdo ah weyaan sadadka amaba mamaahyada waxaa ka mid ah aljaaru qabla daar aljaaru waa jiraanka qabla daar daarta inaad mxuu aha degto ama aad gadato waxaa ka horeya jiraanka warafiiqu qofka saaxiibka ahna qabla ariiq intaadan jidi marin ka horan weeyaan waibaacu dabciyadana iyo mxuuah qofka dabeecooyinkiisana saraaqatan waa mid xaditaan badan oo qofkii kale dabciga qof kale uu ka xadeeya weyaan wa min dabi aljinsi jinsiga iyo qofka dabcigiisa waxaa ka mid ah atashabuhu inuu isu ekaysiy bijinsihi qofka la nooca weeyaan wlmasaakinu guryaha markii guryaha de waa dabaqi ay mararka qaar ay noqonayaan weyaan walmasaakinu guryihii e, deegaanka ahaa alcaliyatu ee sarraysay ayaa u habboon liman qof laa yadcufu aanan ka tabardarnaanaynin oo awood u lah can isucuudi koritaankeeda ilaah iyada awlaa walmasaakinu alcaaliyatu guryaha sarreeya liman qof laa e, yadcufu aanan ka tabardarnaanaynin on ka cajisaynin an isucuudi koritaan ilaahi iyada ayaa awlaa u habboon bilmushtaqili qofka muxuu ahaa lilmushtaqili qofka cilmiga dalba weyaan waajmacu iyada ayaa u uruurin badan likhaatirihi qalbigiisa weyaan ida kaana hadduu ahaado aljiraanu jiraanka hadday yihiin way oy noqdaan saalixna kuwa suuban waqad taqadama waxaa noo soo hormaray qowl khaiib imaam alkhaiib albaqhdaadi qowlkiisa ana algurafa qolalka ayaa awlaa ku haboon bilxifdi cilmiga xifdintiisa wa ama adaciifu qofka daciifka miya oo tabar darno meesha aan hori karin kow iyo walmutahamu qofka la tuhmaysan yahay ama ma dhaqan fiicna qofka noocaas ardayda ilan wax walba iskugu jiraan jaamica iyo madarse iyo wax walba iskugu imaaday wlmutaham qofka xoog yar tuhunsan yahay iyo waman yuqsadu iyo waman qof iyo sheekh oo yuqsadu loo qasda bilfutya cilmiga in la weydiiyo ama wel ardayda ninka dhexbaxsanoo aqoon fiican lah walishtiqaal calayhi cilmigii in lagu dalbo cilmigii mxuu ahaa laga raadsado falmasaakin sufliyatu guryaha hoose dabaqyada hoose ayaa awlaa bihim ku haboon weyaan walmaraaqi qolalka allatii taaso taqrub u dhow min albaabi albaabka aw min adehliizi meelaha oo mxuu ahay groundka hoose oo mxu meeshaan caadiga maahane meelaha hoose basmentiga hoose qaybaha hoose oo mxuu dabaqa hoose ah meelaha iyaga ah walmaraaqiiq qolalka allatii taqrub u dhow min albaabi albaabka aw min atahaaliisi meelaha hoose oo mxuu aha luuqluuqyada u dhow ayaa awlaa ku haboon bilmawhuuqi bihim qolyaha lagu kalsoon yah diintooda ardayda weeyaan walmaraaqi daakhila qolalka gudaha ah taasoo yuxtaaju loo baahana fiiha iyada ila almuruuri in lasoo mara biadri madrasati madrasada banaankeeda iyo ardayda lasoo dhexmara ee loo soo mara ayaa awlaa ku haboon bilmajhuuliina kuwa jaahilka laga yahay iyo walmutahamiina kuwa la tuhunsan yahay saas ayaa haboon weyaan walawlaa waxaa haboon allaa yaskuna inuusan degin almadrasata madrasada wasiimu alwajhi qof weji quruxsan aw sabiyun ama cunug laysa lahu ay usugnaan fiihi isaga waliyun laysa uusan usugnaan lahu isaga laysa uusan lahu isaga fiiha madrasada gudaheeda waliyun qof waalid ah weli ah oo fatinun dhifoon cudurkii annaga ilahi uu naga badbaaday ummadda soomaaliyeed ayaa ummado badan ay qabaan oo ilmahaas yar in qowmuluud lagu sameeya iyo waxyaaba noocaas ayaa ka dhacda weeyaan arrimahaas marka ayuu imaamka hadlayaa caleyhi raxmatullah taagtana ilaahay subxana wa tacaala balaayadan internetka iyo balaayada hadii ayna kharibin ummadeenna nadiif bay ka tahay ilahay baana ku mahadina subxana wa tacaala wa allaa yaskunaha waa inay muxuu ahay degin nisaaun haween iyo dumar fii amkinatin meela oo tamuru rijaalu ragga ay marayaan calaa abwaabiha albaabaheeda hadday isla degaan ka warramay sidaad jaamacadaha qaar ka jirta aw laha ay u sugnaatay kawan kuwan daaqada oo tushrifu eegayso calaa saaxati lmadrasati madrasada muxuu aha meesha banaankeeda eegayso muxuu aha daaqada noocaas meelala waa inaan gabdha ayn la dejinin weyaan wayanbaqii waxaa u haboon lilfaqiihi qofka caalimka ah iyo faqiiha an qof fiihi isaga riibatun shaki ku sugan yahay aw sharun shari shar ku sugan tahay aw qilat diinin amaba diinku dhaqan yaraan qaba weeyaan walaa yadkhulu ma isagana ilaa beyti man qof gurigiis fiihi isaga riibatun shaki ku sugan tahay aw qilatu diinin xogoo sigaarka udhunta amaba droogada udhunta amaba waxbuu udhunta amaba ama salaada wahaa kada waa iska taqaana markii jaamacad la jooga dad badan arday madiine jaamacadda egan jirta waxaan xasuustaa aan salaada fajir tukanayn madiine qof jooga ka warrama salaada fajir tukanayn oo jaamaca imtixaan wax walbaa la arki ayb nabiga waqtigiisa ala sla munafiqiin sooma joogin oo masjidka nabiga kutukan jirtay ayb waymbaii waxaa ban lifaqihi qofka faqiih ah anlaa yudkhila inuusan gelin ilaa beyti gurigiisa man fiihi riibatun asha ku sugantay aw sharun ama shar aw qila diin ama diinyari ama diinku dhaqanyari weyaan aqoonyari maahan macnaheeda walaa yadhulu ma gala ilaa beyti man qof gurigiis fiihi isaga riibatun ay kusugantahay shaki aw qilatu diinin ama diinku dhaqanyari walaa yadhilu ma gala yudhila ma geli ilaahi isaga man qof yukrihu yakrahu uu nacbi ahluha ahalkeeda uu nacab yahay ma geliyo weyaan aw man qof ma geliya yanqulu rara oo guuriya sayi'aati sukaaniha dadka meesha degan xumaantooda oo warka gudbiya ma geliyo weyaan aw yanumu calayhim amaba dadka isku dirdiro oo dadka dushooda isku dira weyaan oo yuuqicu eh, mxuu ahaay ka dhexrida baynahum dhexdooda eh, fidna iyo shar ka dhexrida weyaan isku dira weyaan macnaheeda aw yushqiluhum ka mashquuliya can taxsiilihim cilmigooda xa ay xasilin lahayeena ka mashquuliyo walaa yucaashiru fiiha madrasada gudaheeda kulama dhaqmo oo waxa weeyaan ma dhexgala hayra ahliha madrasadaas iyo jaamacadda dadka ahelkeeda ah dad aan ahayn kulama dhaqmo weeyaan hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdi rasuuli mustafa